alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslm calى nabiyina mxamedi wclى aalihi wasaxbihi wslm wbacd annawmu can الsalaa qaala alimaamu yaxya xadaanii maliku can ibni shihaabi can saciid bni اlmusayib ana rasuula اllahi salى اllah alayh wasalam xiina qafla min khaybara asraa xata ida kana min aakhiri اleyli caras وqاla لبilaal ikla lana الصubxa wanaama rasuulu الlahi slى الlaهu عalyه وsلم وأصxaabه وkalaأa بilaalu maa qudira lahu أw maa qudira lahu ثuma اstasnada إilى raaxilatihi wahuwa muqbil الfajr fagalabathu caynaahu falam yastayqid rasuulu الlahi slى الlaهu عalyه وsلم walaa bilaal ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رحواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم الصبح ثuma qاal xiina qضى الصلاة man nasya الصلاaةa falyuصلiha إida dakrha faإn اllaha تbاaraka وتaعالى yqul fي kitaabihi وأqim الصلاaةa لذikrي hada الxadيiث fي ma yتacalaq bالnwم عن الصلاة faإida naama إnsaan aw nasya fafaatat calayhi الsalaatu maada yafcal qaala اlimaamu yaxya xadaanii malik an ibni shihaab xadaanii malik can ibni shihaabi can saciid bni اlmusayib saciid bn اlmusayib hal sabaqa an dakarnaa tarjamatahu huwa saciid bn اlmusayib min xasn ibn xasnin abu muxamed alqurashi almakhzuumi kaana sayid الtaabiciin wa kaana min fuqahaaءi الsabcati fi اlmadiina raximah اllah maata sanata arbaci watisciina min alhijra ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama xiina qafla min khaybar hada alxadiid huwa kama tarownahu mursalu cinda alimaam malik rawaahu saciid wa huwa taabiciyu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam xiina qafla min xayba wa saciidu lam yudrik qufula الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama min khaybar waqad ruwiya hada alxadiidu mursala kama tarown rawaahu malik mursala wa rawaahu gayruhu mursala ayضa rawaahu sufyaan bnu cuyaynata wa macmar bnu rashid albasri wa ruwiya musnada bidikri abi hurayrata rawaahu اlimaamu اlأwsaaci wa yunus bnu yaziid alayli wa muxamed bnu isxaaq almuطalibi fahaؤulaaءi rawow hada alxadiida musnada bidikri abi hurayrata ويظهر أن الحديث مسند ولكن بعض الرواة كان يرسل أحيانا لأنه معروف أنه حديث متصل أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم حيina qفل من خyبر وqفل yustacmalu fi اrujuuci min asafar yuqaalu qafala qufuulan wa qaflan idaa rajaca min safarihi wa yuqaalu lilqowmi alraajiciina min asafari qafal bifatxi alqaafi waalfaa'i qafal أنa رasuul الlahi slى الlaه عlيه وsلم xiina qafla min khaybara أsrىa أsrىa تustacmalu رubaaciyaة وتustacmalu ثulaaثiyaة yuqaal أsrىa كma jaءa fي qowlihi تabaaraka وتacaalى subxaana اladي أsrىa bcabdih وayuqaalu sarىa bfulani waqad quri'a fi qowlihi tabaaraka wa tacaala faasri bicibaadii wa hiya min arubaaciyi asraa wa quri'a fasri wa hiya hulaahiyatun idaa quri'at biwasli اlhamzati wasuraa huwa almashyu leyla walaa yustacmalu fi mashyi الnahaari suran wa minhu almathalu الsaa'ir cinda الصabaaxi yaxmadu اlqowmu suraa yacni إida kaana alqowmu fii suran fi اlleyli waqaطcuu اlmasaafa fainahum yaxmaduuna fi الصabaaxi sayrahum fi اlleyl cinda الصabaaxi yaxmadu اlqowmu suraa xatى ida kaana min aakhiri اleyli caras wالtacriisu huwa nuzuulu almusaafiri fi aakhiri اlleyli liأjli الraaxa yuqaalu carasa walaa yustacmalu fi nuzuuli أwali اlleyl xatى ida kaana min aakhiri اlleyl caras waqaala libilaali ikla' lana الصubxa qaala libilaal ixfad calayna الصubxa laa yafuutuna الصubxu wاlkala'u huwa اlxifظu wa minhu qowluhu tabaaraka wa tacaala qul man yakla'ukum bاlleyli wالnahaari min الraxmaan wanaama rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam waasxaabuhu wakala'a bilaalu ma qudira lahu naama rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam waasxaabuhu wakala'a bilaalu ma qudira lah ويمكن أن يقرأ ما قدر له بتشديد الدال ما قدر له وما قدر له ثم استسند إلى راحلته وهو مقابل الفجر استسند إلى راحلته وقد قابل أو قابل وجهه إلى جهة المشرق بحيث يتصور أو يرجو أنه إذا طلع الفجر شعر بذلك وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال إذن بلال ألقي عليه النوم فنام كما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للفجر ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بلال يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا نمت يا رسول الله كما نمتم وأخذ بنفسي الذي أخذ أنفسكم وهو الله سبحانه وتعالى يقال أخذ نفسه والباء هنا زائدة أخذ تتعدى بدون حرف جر ولكن أحيانا تزاد في المفعول به تزاد الباء في المفعول به أخذ بنفسي أو أخذ نفسي الذي أخذ بنفسك وفي هذا أن الإنسان إذا ظن أنه قصر في شيء فإنه يدلي بحجته ويدافع عن نفسه وهنا بلال akhada binafsihi aladii akhada binafsik idan rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ulqiya calayhi nowm wa naam waqad qaala ahlu lcilmi ina caadat annabiyi sala allahu calayhi wasalam almustamira annahu maa kaana yanaamu ila fii caynayhi wamaa yasilu nnawmu ilaa taqdiyati qalbihi waqad jaءa fi اlxadiiث ina caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbii wa hada ayضا alanbiyaaء laa yanaamuuna ila fi acyunihim walaa yasilu الnowmu ilى quluubihim waqad jaءa fi اlxadiiثi ina macaashira alanbiyaaءi tanaamu acyununa walaa tanaamu quluubuna فالعادة المستمرة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء قبله أنهم ما كانوا ينامون إلا في أعينهم ولكن في هذه المرة يقول أبو عمر بن عبد البر ألقي النوم على النبي صلى الله عليه وسلم فنام قلبه ونامت عيناه وهذا wain kaana rasuulu اlahi sal slm waasxaabuhu fazicuu min fawaati الsalaati ila anahu kana fi hada amr maxmuud اlcaaqiba wa huwa atashriic fi mili hadihi alxaala wa huwa ana alinsana ida naama can الsalaa fainahu laa tafriiطa minhu walaakinahu ida istayqada min الnawm أو تذكر من الغفلة فإنه يقضي الصلاة ويأتي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا اقتادوا رواحلكم واخرجوا بنا من هذا المكان واقتادوا شيئا أخذوا رواحلهم واقتادوها وخرجوا من المكان ومشوا ومشوا شيئا واkhtalafa ahlu اlcilmi fi الsabab اladii intaqla الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama bisababihi min hada اlmakan limaada intaqla الnabiyu salى اllahu عalayh wasalama waasxaabuhu min hada اlmakan limaada lam yusalluu fi hada اkhtalafa ahlu اlcilmi fabacduhm yaquul ina الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama ذakra fي طرqi hda الxadيiث أna hada الmakan أkhadatna fiihi غaflة wa fi اlxadiiث اladي sayaأtي أna hada الmakan fiihi shayطaan faالrasuulu slى الlaهu عalayه وasلم وأصxaabuhu اntaqluu min hada الmakan الذي حضرهم فيه الشيطان وخرجوا وصلوا في مكان آخر وهذا هو الظاهر من هذا الحديث ولكن الحنفية يقولون إن السبب الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الانتق حمله على الانتقال من هذا المكان هو أنهم kaanuu xiina shuruuqi الshamsi wa cinda shuruuqi الshamsi wa cinda guruubiha taxrumu الصalaaة sawaءa kaanat hadihi الsalaaةu fariidaة aw naafilaةn waqaaluu in hada huwa sababu fi اlintiqaali min hada اlmakan walaakin ducifa hada اlqowl biأna hada الnahya المكان ولكن ضعف هذا القول بأن هذا النهي إنما هو في السنن والمستحبات ولكن لو فات على الإنسان شيء من الوقت وأدرك قبيل الغروب أو قبيل طلوع الشمس فإنه يصلي الفريضة ولو أدى ذلك إلى الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها وقالوا إن هذا النهي إنما هو نهي خاص بالنوافل ولا يتعلق بالفرائض والحديث الذي سبق ومر بنا في الموطأ من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ana alinsaana yusallii cinda guruubi الshamsi wa yusallii aydan cinda طuluuci الshamsi فhada الxadiiث aلظaahiru fiihi ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama faaraquuhu min ajli annahu waadin aw makaan kana fiihi shayطaan ayb كان فيه الشيطان طيب إذا حصل مثل هذا اليوم وسافرنا ونمنا في بعض الأماكن وفات علينا الفجر ماذا نفعل هل نصلي في نفس المكان أو نفارق المكان ونصلي في مكان آخر اختلف أهل العلم في ذلك فقال بعض أهل العلم إن الناس إذا باتوا في مكان وفاتتهم صلاة الفجر فإنهم لا يصلون في هذا المكان ولكنهم يفارقون هذا المكان سواء كان في ذلك الوادي الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره وقال آخرون الأرض كلها مسجد وطهور فلو فات على الإنسان شيء من الوقت ثم انتبه واستيقظ من نومه فإنه يصلي في ذلك المكان سواء كان هذا المكان هو نفس ذلك الوادي الذي فاتت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو في غيره وقالوا إنما هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه xayثu أhbara أna hada اlwaadiya xadara fiihi الshayطaan wanaxnu laa naclamu walaa nacrifu اlgayb ida kana hada اlmakan xadaranaa fiihi الshayطaan aw lam yaxdurna fiihi shayطaan laa naclamu dalika lأna hada min alumuuri اlgaybiya falxaasil ana alinsaan idaa faatathu salaatu binawmin aw bigayrihi wastayqada aw intabaha fainahu yusallii fii nafsi almakaan aladii kaana naa'iman fiihi walaa ba'sa bidalik uma amara rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bilaalan faaqaama asalaata fasallaa bihim rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam asubxa uma qaala xiina qada asalaa man nasiya asalaata falyusalihaa idaa dakaraha hada alxadiid fiihi ana anabiya sala allahu alayhi wasalam amara bilaalan faaqaama asalaa wa fii hada alxadiidi fiihi shayء min alikhtisaar والروايات المستفيضة لهذا الحديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فنادى ثم صلوا ركعتي الفجر ثم أمر فأقام الصلاة وصلوا الفريضة فريضة الصبح قضاء يقول أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث يدل على أن الإنسان المتعمد لترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها فإنه fainahu yaqdii kamaa yaqdi الnaa'imu aw naa'im liأnna hada أwlىa biاlcudri annaa'im wاlgaafil can dalika hada hada annaa'im aw annaasi أwlىa biاlcudri falama lam yucdaruu wa kutiba calayhim an yaqduu الsalaaةa yquul hada alcaamidu aladi taraka الsalaata waأharaha can waqtiha hada أwlى bاlqaba'i hakada yquul abu cumar ibn cabdilbar wa yquul hada alxadiiث yadul calى dalika waantum taclamuuna ana hadihi اlmasأla اkhtalafa fiha ulcilmi wajamaahiiru ahli اlcilmi yaquuluun ina alfaraa'ida tuqضى إida taraka insaanu aya fardi sawaaء kaana صalaaةa aw sawma aw zakaata wma ashbaha dalika fainahu laa budda an yaqdiya lأnnahu tamaatu أwlىa bاlqaضاءi min غayrihi min أصxaabi الأعdاء وqaala bacضu أhli الcilmi إna alqaضاءa laa yanfacuhu walaa yumkin an ystdrika alfariiضة alatii tarakaha camda walaa yanfacuhu hada اlistidraak haakada yaquulu bacdu ahli اlcilmi wa ظaahir aw ma dahaba ilayhi اljamaahiir anahu yanbagii aw yajibu an yaqdiya alinsaanu ma faatahu min الصalawaati aw gayriha min alfaraa'id camda man nasiya الصلاaةa falyusaliha إida dakaraha faإn اllaha tabaaraka wa taعala yaqulu fi kitaabihi وaaqimi الصlaةa lidikri qala الإimaamu yaحyى xadaثanii malik can zayd bni aslm annahu qaal carasa rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waslm leylaة bطariiqi maka wawakla bilaala an yuuqidahm liلصlaة faraqada bilaalu waraqaduu xata istayqaduu waqad طalacat calayhim الshamsu faاstayqada alqowmu waqad fazicuu faamarahum rasuulu اllahi salى اllahu alay slam an yarkabuu xataa yakhrujuu min dalika alwaadi waqaal ina hada waadin bihi shayطaan farakibuu xataa kharajuu min dalika alwaadi uma amarahum rasuulu اllahi sal slam an yanziluu wa an yatawada'uu وأmara بilaala an yunaadiya bالصلاaةi أw yuqiima faصلىa rasuulu الlahi صل ل sلم bالnaas ثuma اnsرفa إilayhim وqad ra'ىa min faزعihim faqاla ya أyuha الناas إna اllaha qabضa أrwaaxana wlow شhaaءa laraddaha إlayna fي xiini غayri hada faإida raqda أxadكم عan الصلاaةi أw nasiyaha ثuma faزca إlayha falyuصلiha kama kana yuصلiha fي waqtiha uma اltafata rasuulu اllahi sal slm ilى abi bakrin الصidiiq faqaal ina shayطaana ataa bilaala wahuwa qaa'im yusalii faadjacahu falam yazal yuhadi'uhu kamaa yuhada'u sabiyu xataa naam uma dacaa rasuulu lah sala allahu alay wasalam bilaala faahbara bilaalu rasuulu اllahi sala allahu alay wasalam bimidli aladii ahbara rasuulu llahi sal slam abaa bakrin faqaala abuu bakrin ashhadu anaka rasuulu اllah hada alxadiid rawaahu alimaamu malik can zayd bni aslam waqad sabaqa tarjamatu zayd bni aslam alcadawi raximahu اllah annahu qaal carasa rasuulu اllahi sal slam laylat biطariiqi maka hada alxadiidu mursalu ayضa kama tarown wlakin yaqul abu cumar bn cabdilbar hada alxadiidu yataصil min wujuuhi kahiiraة haabita فأحيانا ينشطون الأئمة ينشطون فيوردون الحديث كما هو موصولا تاما وأحيانا لا ينشطون فيتركون شيئا من بعض أسانيده أو من بعض أجزائه وهنا يقول هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة من حديث مالك أيضا ana rasuula اllahi sal slm carasa laylat biطariiqi makka wa طariiqu makkata biاnnisbati lilmadinati fi اnnaaxiyati اjunubiya aljanuubiya wa ama طariiqu khaybar fahuwa min annaaxiyati algarbiyati الshimaaliyati min اlmadina wa abu cumar yaquul kaana alqisataani waaxida wa anna طariiqa makkata huwa nafsu طariiqi khaybar haakada yatasawar walinsaan ida kaana yataxadatu can makaanin baciidi canhu farubamaa yahimu fi bacdi shay faطariiqu makkata gayru طariiqi khaybar faina khaybara hiya min naaxiya alshimaaliya algarbiya min almadiina wa طariiquhaa yakhtalifu can طariiqi maka fayadhar ana hadihi qisaة أkhraa wa anaha waqacat min nabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waasxaabihi fii طariiqi makata wma akara alsafriyaat alatii kaana yusaafiru fiiha rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalama liljihaadi fii sabiili اllahi walilxaji wاlcumrati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 هذا الوادي فمن عرف أو علم أنه حضر أنه xadر إليهi الشhayطاan faإنahu يفاariq الmكان وlaakinanaa laa نaclamu ذalika وlaysa إilى macriفaةi ذalika sabiil farakibuu xatىa kharajuu min dalika اlwaadi ثuma amarahum rasuulu الlahi slى الlahu عlيه وsلم an yanziluu وan yataوaضa'uu وأmara bilاala an yunaadiya bالصلاة أw yuqiim hada fiihi الshak hal hada الlafظ huwa an yunaadiya أw an yuqiima wالصaxiix في الروايات لهذا الحديث أنه أمره أن يؤذن يقول أبو عمر بن عبد البر ذكر حديث ابن عباس كان kaana rasuulu llaahi sala allahu alay slam fii safarin facarasuu min alleyl falam yastayqiduu xataa talacat ishamsu faamara bilaalan faadan uma sallaa rakcatayn qaala ibnu cabbaas famaa yasurunii biha addunyaa wamaa fiiha yacni ruqsa wa fii hada أن النبي صلى nabiya sal slam amara muadinan faadan kama kana yuadinu kula ywm fasallaa rakcatay alfajri kama kaana yusallii kula ywm uma sallaa bihim alqadaah kama kaana yusallii kula ywm ففي هذه الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في رواية أبي هريرة لهذا الحديث ورواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مؤذنا وهو بلال أن يؤذن وأن يقيم كما كانوا يصلون في غير الفوائد فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم لما رأى أنهم فزعون من فوات الصلاة أراد أن يهدئهم وأن يؤنسهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا وفي هذا أن الله هو الذي يقبض الأرواح عند النوم وهنا ثارت مسألة وهي هل الأرواح والأنفس واحدة أم إنها تختلف ذكر أبو عمر بن عبد البر أن الجماهير من أهل العلم والأثر يرون أن الروح هو النفس وأنهما شيء واحد فأحيانا يعبر عن عن النفس وأحيانا عن الروح وفي هذا الحديث أن الله قبض أرواحنا وفي قوله تبارك وتعالى الآية التي فيها ويرسل الأخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وفي هذه الآية أن الله يتوفى الأنفس والأنفس هنا هي الأرواح في هذا الحديث ودل ذلك أن الأرواح هي الأنفس وأن الروح هو النفس والروح هو النفس والنفس هي الروح in allaha qabada arwaaxana walow shaءa laraddaha ilayna fii xiinin غayri hada faإida raqda axadukum can الصalaaةi aw nasiyaha ثuma fazica ilayha falyusaliha kama kana yusaliha fii waqtiha ثuma اltafata rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wslam ilى abi bakri الصdiiq faqaal ina الshayطaana ataa bilaala wahuwa yusalii wahuwa qaa'imun yusallii faadjacahu yacni alqaa calayhi nawma xataa alja'ahu ilaa an yadaca janbahu falam falam yazal yuhadi'uhu lam yazal yucaalijuhu wayalqufu bihi wayuxarikuhu kama yuhada'u sabiyu xataa naa kaana yuriidu an yufawita calayhi wacalى asxaabi الnabiy sal l slam aلsalaa liannahu caduw lilinsaan walaakinahu maca dalik lam yastafid shayئa min hadihi alidaacati wa fawaati الصubxi faqad bayana allahu fi hadihi اlqisati aw fi hadihi alxaadihati tashriican wa huwa ana annaasa idaa naamuu aw xasala lahum shayء min alacdaar fainahum yastadrikuuna alwaqta wayaqduuna fiihi walaa isma calayhim fii dalik uma dacaa rasuulu llahi sala allahu alay slam bilaalan faahbara bilaalun rasuula llahi sala allahu alayhi wasalama bimili ladii ahbara rasuulu llahi sal slam abaa bakrin kaana rasuulu llahi sal l slam ahbara can hada alamra uma jaaa bilaalu fadakara lirasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalama kama dakara rasuulu llahi sal slam liabi bakrin wa hada calamu min aclaami الnubuwa wahuwa ana allaha aطlaca rasuulahu calى ma xasala libilaalin radia allahu canhu faqaala abu bakrin ashhadu anaka rasuulu اllah wa fii hada ayضa mowqifu الصdiiq abi bakrin radia allahu canhu wa huwa anahu kaana yubaadiru ilaa tasdiiqi الnabiyi sala اllahu calayhi wasalama fii kuli maa yubiru maa yukhbiru sala allahu calayhi wasalam النهي عن الصلاة بالهاجرة في hda الbاb النهي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 bian tuأkhiruu shayئa min waqti الصalaaة khaasة fi الظهr وqاala اشhtakat الnaaru إilىa rabbiha faqaalat ya rabbi akla bacضii bacضa min shidaة الxari akala bacduhaa bacdan fasa'lat rabbahaa an yukafifa canhaa faadina lahaa binafasayni tatanafasu fi lsayfi wafi shitaa'i fatatanafasu fi sayfi hada alxara وتتنفس في شتاء هذا البرد وفي هذا أن هذا الحر الذي يراه الناس fi sayfi fainamaa huwa min sutuuci naari jahannam walciyaadu billah wamaa yarownahu fi shitaa'i min shiddati اlbardi fainamaa huwa min zamhariiri jahannama walciyaadu billah wa fi hada alxadiid ana annaara khaaطabat rabbaha wa qaalat haakada yaa rabbi akala bacdii bacda fahal haadaa cala alxaqiiqati aw yaxtamilu ixtimaalan aakhar yaqulu abu cumar ibn cabdilbar ina qowma xamaluuhu cala alxaqiiqati wa annaha antaqaha allahu aladii antaqa kula shay عبد البر إن قوما حملوه على الحقيقة وأنها أنطقها الله الذي أنطق كل شيء واحتجوا بقوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وبقوله وإن من شيء لا يسبح بحمده وبقوله يا جبال أوبي معه يعني صبحي معه وقوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وما كان من مثل هذا وهو في القرآن كثير حملوا ذلك كله على الحقيقة لا على المجاز وأن هذه الجبال أو النار أو الجمادات تتكلم كما fii qowlihi samicuu laha tagayudan wazafiiran watakaadu tamayazu min algaydi hada tacdiimu lisha'niha wa milu dalika qowluhu jidaaran yuriidu an yanqada faadaafa ilayhi alidraadata majaazan wa hada min baabi almajaazi watamhiil waqad jaaءa mil hada fi kalaami اlcarab yaquul su'ila almubarid جاء مثل هذا في كلام العرب يقول سئل المبرد عن قول الملك إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ملكان يقول أحدهما هذا الكلام وهذا كناية عن أن عندهم أزواج كثيرات تسعة وتسعون امرأة والآخر عندهم امرأة واحدة فقالوا هؤلاء الملائكة لا أزواج لهم فقال المبرد نحن طول النهار نفعل مثل هذا نقول كلاما على هذا الضرب أو على هذا الشكل نقول ضرب زيد عمرا وما ضرب زيد عمرا ولا حصل شيء من هذا وإنما نقول هذا النهار كله wadakaruu qowla cadiy bni zayd bnucmaan ibn lmundir atadri ma taqulu hadihi shajara ayuha almalak ayuha almelik wama taquul qaala wama taquul qaala taquulu ruba rakbin qad anaaquu xawlanaa yashrabuuna alkhamra bilmaai zulaali uma adxaw laciba addahru bihim wakadaka addahru xaalan bacda xaalin wa qawlu antara بعد حال وقول عنترة فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحم وقول الآخر شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى قالوا هذا من كلام العرب وهو على نوع من المجاز والتمثيل وليس على الحقيقة ولكن يقول أبو عمر بن عبد البر من حمل ذلك على الحقيقة قال جائز أن ينطقها الله كما تنطق الأيدي والجلود والأرجل يوم القيامة وهذا هو الظاهر إذن هذا هو الظاهر ونحن على القاعدة الأصولية لا نحيد عن الظاهر ولا نترك الظواهر ilaa idaa jaa'anaa shayun yajcalunaa naddaru ilaa tarki hada daahir walaa shay'a yuxwijunaa ilaa tarki الظaahir wاlأkhdi bاlmajaazaati wadarbi اlamhaal fanaquul annaaru tatakalam wajuluud اlinsaani yatakalam wاljamaadaatu tatakalam wahada amru laa yucjizu llaha subxaanahu wa tacaala qaala waxamlu kalaami اllahi tacaala wa kalaami nabiyihi sala allahu alayhi wasalama cala alxaqiiqati wlaa bidawi ddiin wاlxaqi liannahu yaqusu اlxaqa wa qowluhu اlxaqu tabaaraka wa tacala culman xabiir idan hadihi annaar tatakalam bilisaani وتقول يا ربي كما نقول نحن يا ربي rabbi الآخر قال الإمام يحيى حدثني مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ida اshtadda alxaru faabriduu can الصalaaة faina shidaة alxari min fayxi jahannam وذkر أن الناaر اشhتkت إلى ربها فأdن لها في كuلi cاaم بنفسين نفس في الشhتاء ونفس في الصيف hذا الxadيiث رwاه الإmام مالك عن cبداللahi بن يزيد وcبداللahi بن يزيد yquل أbو cمر بن cبدالبر qad katba ترجمة جيدة لcبدالله بن يزيد يquل cبداللahi بن يزيد mولى الأسود بن cبدالأسد alimaamu maalik huna yaquul cabdillaahi bn yaziid mawla alaswad bni sufyaan alaswad bni sufyaan yaquulu abu cumar ibn cabdilbar huwa mawla alaswad ibni sufyaan ibni cabdilasad ibni hilaal ibni cabdillahi ibni camr ibni maqzuum wa kaana licabdilasad halaaثat baniin cabdullaahi wa huwa abu salamata بنين cabdاللahi وهuوa أbو سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها والأسود بن cabdالأسد qتل يومa بدر كافرا qتله حمزة وسفyان بن cabdالأسد وkana lahu qadr walisufyaan hada ibn yusama alaswad ibnu sufyaan wa kana lahu banuun wahu mawaali cabdillaahi ibn yaziid hada shaykhi malik idan cabdullaahi ibnu yaziid huwa mawlaa alswad ibni sufyaan ibni cabdilasad ibni hilaal ibni cabdillahi almakhzuumi wa huwa mawlaa raximah llah can abi salamata ibni cabdiraxmaan ibni cawf wa can muxamed ibni cabdiraxmaan ibni thawbaan hada cabdullaahi bnu yaziid yarwi alxadiida can itnayn can abi salamata wa can muxamed bn cabdiraxmaan ibni thawbaan wa muxamed bn cabdiraxmaan ibni thawbaan huwa alcaamiri almadani min khiirati taabiciin kaana yaquulu fiihi abu zurcata arraazi laa yus'alu can milihi cabdulaahi bnu yaziid yarwi can abi salamata can muxamed can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaal ida اshtada alxaru faabriduu can الsalaa wa fii hada alxadiid ana alxara ida اshtada fainahu yustaxsanu wayustaxabu an yuؤahara shayءu min waqti الظhri waqad qaala alimaamu الshaaficiي hada fi lxijaazi waamhaalihi min albilaadi alxaara wa ama albilaad albaarida aw almutawasita falaa xaajata ila hada tabriid liannana fii bardin walxamdu lilah ida اshtadda alxaru faabriduu can الصalaati faina shidaة alxari min fatxi jahannam wadakar ana naara ishtakat ilaa rabbiha faadina lahaa fii kuli caamin binafasayn nafasin fi shitaa'i wanafasin fi sayf الxadيiث اladي bعdh qال imam yaحyى xadaثnii malik عan abi الزinaad عan الأcrج عan abi هurayraةa أna rasuula الlahi slى الlه عlيه وsلم qaal إida اshتda الxr faأbriduu عan الصلاة faإna شhidaة الxr min fayxi جahنم hada الxadيiث rawaahu cabdالlahi بن ذakwاn rawaahu alimam malik عan cabdالlahi bni ذakwاn wahuwa abu الزinaad cabdالlahi bn ذakwاn abu cabdiرaحman alquraشhi qaala leyf ra'aytu abazanaab wa khalfahu halaaثu miئati taabiciyin min طulaabi اlcilmi miman yas'alu can اlxadiiثi aw اlfiqhi aw الshicri wma ashbaha dalika min funuuni اlcilmi waqad qiila ina abaahu wa huwa dakwaan kaana akhan liabii lu'lu'ata almajuusi alfarisi walaakina allaha raxima bicabdillaahi ibni zakwaan fajacalahu min xiirati taabiciin xataa saara annaasu yamshuuna khalfahu min ajli اliqtibaasi minhu fii cilmihi wa macrifatihi walaa yaduruhu ma kaana calayhi ajdaaduhu min alfarisiyati aw almajuusiyati can abi zinaad cabdillaahi bni dakwaan can alacraj man abu alacraj hada ha cabdiraxmaan ibni hurmuz alacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alay waslama qaal ida اshtada alxaru faabriduu can الsalaaة faina shidaة alxari min fayxi jahannam min suطuuci xari jahannam qaala bacdu ahli اlcilmi hada alxadiid yufhamu minhu anahu yustaxabu ida kuna fi bilaadin xara an nuakhira shayئa fii waqti الظuhri xataa yakifa alxaru wayatadaaraka annaasu ila اlmasjid faqaala bacdu ahli اlcilmi ina hunaaka xadiiثa yadulu calى cadami اlibraad fakayfa nuwafiqu bayna hada alxadiiث wa bayna alxadiiث aladi yadulu calى cadami اlibraad wahuwa xadiiثu khabaab ibn اlarad radia allahu canhu yaquul shakowna ilى rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam xara ramdaa'i falam yushkina yacni ma ajaaba ilaa maa طalabna minhu min taakhiiri الsalaati xataa yakifa xaru ramadaan qaluu hada alxadiisu laa yucaaridu hada alxadiid wاlmacna asaxiix lihada alxadiid falam yushkina yacni anahu lam yuxwijhum ilaa ashakwa bal qabila minhum طalabahum وأbrda في الصلاة نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم